bsmi اllahi الرحmn الرaxim alxamdu لilh rb اlcaalamiin wsl اllhma وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alih وصaxbihi aجmaciin ama bacd وعn raafic bn khadiijin radi اllah cnه عn الnabiy sl اه عlيه wslam qaal ma anhara wixii shuba addama dhiigga shuba oo wadukira la xuso ismu ullaahi ilaahay magaciisa calayhi korkiisa lagu cuno lagu xuso fakul cun laysa sinna iligii mooye wadufra iyo cidida iligga iyo ciddida mooye ama sinu iligu fa cadmun waa laf wa ama adufru ciddiduna ah, fa muda alxabashati xabashida mindidoodii waaye muttafaqun calayhi bukhaari muslim soo saaray xadiidku wuxuuna yidhi laba shay wixii laga helo hilibkiisa cuna waa midda koobaade inuu dhiiggu daatoo shubmo haddii uusan neefkii la gowracayba dhiig ka daadanin ama laba gowraco dhiig kama imaanin dhiiggu hadduu sawdaadanin hilibkii xalaal noqon maayo sidaasuu xadiidku sariix ku yahe ku cadiy saas daraaddeed baa culimadu waxay leeyihiin gowraca waxaa loo shartiyeeyaa wax neefka gooya oo haddana dhiigga daadiya in mujarad uun mindida inta la mariyo dhiiggu ka imaan waayo kuma filaa sababtu waxay leeyihiin dhiiggaasi daadashadiisa uu neefka ka yimaado waa waxaa kala saaraya xalaasha iyo xaaraamta ayib taa horta xadiidku wuu ina tusay macnaha labaadee xadiidku ina tusay waxa weeye wixii dhiigga daadiya qeydka labaadee la socda ama shardiga labaad waa in ilaahay magaciisa lagu xuso haddaan ilaahay magaciisa lagu xusinna dhiig kasta hadduu ka yimaado laakiin bisinkii aan la xusin isagana la cuni maayaa laga fahmaya sidaana waxaa ku tegey aimada alimaamu shaafici iyo leyf ibnu sacd iyo axmed iyo abu thawr iyo daawuud iyo fuqahada xadiis iyo jumhuurtaa maraya oo waxay leeyihiin macnaheedu waxa weeye gowraca waa inuu dhiigna ka yimaado magaca ilaahayna lagu xuso labadaasuu nebigu ku xidhay sal lay slam waxaa intaa lagu daray shayga aada wax ku gowracayso waa inuusan noqonin laba mid waa inuusan noqonin ilig ciddina uusan noqonin maxaa ku jira labadooda yacni haddaad ilig wax ku gowracdo ama ciddi aada wax ku gowracdo dhiigku ku yimaado ayadana hilibkii ma bannaanoo la cuni maayo nebigu waa sii cidlayay sal ly wasalam wuxuu yidhi iliggu waxa loo diiday in wax lagu gowraco iliggu waa laf halkan waxaan ka fahnay wax kasta oo laf ah wixii lagu gowracay ma xalaaloobaya haddaad intaad laftana jabiso aada neefkii ku gowracdo hilibkii ku xalaaloobi maayo talabaadna waxa weeye ciddiduna waa la mid noocay doonayba ha noqoto ciddi xabawa xayawaan ha noqoto ciddi bini aadan ha noqoto ayadana nebigu wuxuu ku cilayay sal alay wasalam famuda alxabasha nimanka xabashida la yidhaahdo mindidooda waayo cididu oo iyagaa wax ku gogoosto sidii mindi ahaan u isticmaala sababta iyo cillada loo diiday iyadana waa iska caddahayo waxay leeyihiin waa tashabuh bilkufaar gaalada oo inaan laisku shabihin oo gaalada la khilaafo qaacidadii ahayd bay ku salaysan tahay bly inaysan wixii ciddi lagu gowraco iyo wixii ilig lagu gowraco ama laf lagu gowracay uusan bannaanaanaynin hilibkiisu ayaa waxaa ku tegay oo maray aimada aan soo sheegnay imaamu shaafici layth ibnu sacad axmed ibnu xambal abu thawr daawuud ibnu caliyin zahir iyo fuqahada xadiidka iyo jamhuurtu saasay marayaan imaamu nawowi caleyh raxmatullahi wuu tacliilinayaa marka wuu cilaynaya wuxuu leeyahay lafta waxaa loo diiday oo la yidhi waxa ku gowracina way nijaasaynaysaa buu yidhi ama waxay la mid tahay buu yidhi lafta ha ku istijaysanina baa la yidhi markaad ama saxarada ama kaadi iska tirayso nahyi baa ku soo arooray lafta inaadan saxariya kaadi isaga tirin nabiguna wuxuu yidhi sal ly wasalam waa walaalihiina jinka ah iyo cunto u tahay fi saxiix muslim buu xadiiskaas ku yaalla laftu markaa hilibka ka cuntaan makhluuq kala cunto ay u tahay oo cuna marka markaad kaadi iska mariso ama aada saxaro iska mariso dad baad cuntadoodii wasakhaynaysaa wa kadalika markaad neef ku gowracato dhiig marmarisana jinkii baad ka wasakhaynaysaa ciladu taas buu imaamu nawowi caleyh raxmatullah ayuu mariyey ama masalada cidida ah ayadana wuxuu leeyahay tashabuhaasaa ku jira tashabuh bilkufaar baa ku jira ama meehe waxaaba ku jiraba tacdiibu xayawaankii oo la ciqaabayo dee markaad ciddi u qaadato neefkii tirado ku gowracaya waa nooc cadaaba wey sooma nooc cadaaba taas in loo diidan yahay waa suroobi kartaa midda labaad inaysa waxba gowracinoo keliya ceejiso uun oo intay neefta ku celiso uun sidaa neefka ku dhintana waa suroobi karta si ay noqotoba labadaa waxaan ahayn waa laf iyo ciddi waxaan ahayn ood neefka ku gowracdo dhiigna keena bismillaahina aad tidhaahdo cun waa xalaale wadadku ama adugu dhagax kale jebi ama qori kale jebi oo ku gowrac ama bir qaadoo ku gowrac wax kasta oo aad ku gowracdo labadaa ahayn neefkii waa xalaalaynaya bisinkana markii lagu daro weymaan wacan jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi naha wuu reebay rasuululahi sal lla alay waslam wuxuu reebay an yuqtala in la diyo shay-un shay oo min addawaabi waxyaalaha dhulka korkiisa ku socda ka mida in la dilo sabran in loo dilo xabsan wey macnaha xabis in loo dilo inta la xidho in markaasi la toogto oo lagu toog barto isagoo xidhan sabrigu waa xabiska isagoo xidhan oo isdhaqaajin karaynin in markaasi sidaa lagu dilo lagu toogto macnaha ayib rawahu muslim baa wariyey bukhaariyo muslim baa soo saaray min xadiidi hishaam ibni zaydin isagoo intaa waxoogaa dheeraada wata oo wuxuu leeyahay dakhaltu maca anasin muxuu ahaayey waxaan u cala alxakam ibni ayuub wey anigoo anas aan wada soconno waa waxaan usoo gallay buu in la yidhahdo xakam ibni ayuub fara'aa fityaanan aw ghilmaanan qad nasabuu dajaajatan yarmuunaha markaasaa waxaan aragnay buui wuxuu arkay buu idhi dhallinyaro wiilal dhallinyaro caruur ah oo intay digaag istaajiyeen digaag intay meel taageen digaagtaa shiishahayo oo ku ganahayo oo ku toog dhisanaya markaasaa anas wuxuu yidhi nahaa rasuulu llahi sal lla alay wasalam an tusbara albahaa'imu nebigu wuxuu reebay sal ly slam bahaa-imta xoolaha iyo digaagta iyo waxyaalaha la dhaqdo in inta la xidho lagu toog barto nabigu waa reebay sal lay slam lafdiga abu daawuud wey lafdigan hadda aan sheegnay macnaha ayib marka waxaa isku mida ah sida imaamu nawowi caleyh raxmatullahi uu leeyahay xadiidkii aad garanaysaan soo marnay xadiid ibnu cabaas ee ahaa laa tattakhiduu shay-an fiihi ruuxu haradan shay nafi ku jirto ha ka dhiganina hadaf iyo taargad aad toogataan oo ku shiish barataan somaynaa soo marin xadiiskaas iyo kan waa isku macno marka shayga in la xidho oo inta la xabiso oo meel lagu xidho in la toogto oo lagu toog dhisto iyo in qarab laga dhigtaa isku mid way labada xadiis marka waa isku macno sida uu tilmaamayo sheekh muxuu ahaayey imaamu nawowi iyo keyrkiiba uu tilmaamayo macno leanna waxaa ku jira tacdiibu lxayawaan baa ku jira noolahana in la cadaabo lama rabo noolahana in la ciqaabo la cadaabo lama rabo xadiidkana noo soo socday ku xiga caddayn doona shay walboo ilaahay inoo xalaaleeyey ama dilkiisa ama gowriciisa haddana waxaa la rabaa inaan laga tegin ixsaanka iyo samafalka wa can shadaad ibni awsin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay aslam rasuulku wuxuu yidhi ina allaha alle kataba wuu qoray oo wuu waajibiyey alixsaana wanaagsamayn iyo samafal calaa kulli shayin shay kasta korkiisuu ku waajibiyey shay kasta korkiisa wuxuu alle ku waajibiyey in wanaag iyo ixsaan loo sameeyo oo wanaag iyo yacni aan aan aan aan la xadgudbin si wanaagsan la sameeyo fa idaa goortii qataltum aad dilaysaan fa axsinuu wanaajiya alqitlata xaalka iyo qaabka aada wax ku dilaysaan alqitla marka la yidhaahdo ficla waay qaabka la hoos dhigo waa xaalada iyo hay-ada waay kayfiyada qaabka waaye alqatlana waa mastarkii tanna waa hay-a waay masdaru hay-a waay macnaha ayib marka waxa wey faidaa goortii qataltum aada wax dilaysaan fa axsinuu wanaajiya alqitlata xaalka iyo kayfiyadii qaabka aad wax u dilaysaan hagaajiya waidaa goortii dabaxtum aada gowracaysaanna fa axsinuu wanaajiya adibxata xaalka iyo qaabkaad wax ku gowracaysaan wanaajiya oo hagaajiya walyuxidda ha soofeeyo axaduku midkiin shafratahu mindidiisa ha soofeeyo mindida weyn baa la yidhaha walyulix hana u raaxeeyo dabiixatahu neefka uu gowracayana ama shayguu gowracayana ha u raaxeeyo yacni si fudud durba ha u gowraco oo nafta ha uga qaado wey macna ee mindi muxuu ahaay aan af lahayn yuusan ku kirkirin oo nafta yuusan ku rafaadinin saas wey macna rawaaxa wariye muslim muslim baa wariye xadiidku wuxuu caam ku yahay xayawaanka gowraciisa ka la cuno iyo ka dilkiisa la isfaray dilidiisa iyo dilka qisaasta ah ama ruuxa ridda ha loo dilo diintuu ka ridoobay ama ha loo dilo ruux buu dilay ama ha loo dilo muxuu ahaaye zinu galay yacni waxa weye dilkana markii aad wax dilaysaanna dilka hagaajiya markaad wax gowracaysaanna gowraca hagaajiya waxaa ka mid a hagaajintii waxaa ka mid a aalada aad wax ku dilayso ha noqoto aallo durba ruuxa nafta ka shaygii nafta ka qaada oo nafta ha ku silcini waay macnaha sidaas weyan ayib waxaa ka mid a aadaabta iyada ah in mindida aan lagu soofaynin korkiisa ama hortiisa aan lagu soofayn hindidaadoo kuu soofaysan keenso markaana gawrac laakiin intaad la kor istaagto ama intaad hor keento mindida inaad ka hor listo maya waa khalad waxaa ku tusaya xadiidka cabdullahi bni cabaas radi allahu canhu wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu soo maray sal lay waslam calaa rajulin waadicin rijlahu calaa safxati shaatin wuxuu soo maray nebigu nin oo lugta ka saaray neef ai ah luquntiisa lugta saarayo intuu neefkii seexiyey buu luqunta kaga hayaa lugta marka neefka la gowracayo caadi sida la sameeyo wa huwa yuxidu shafratahu markaana mindidii buu soofaysanaya neefkii wuu seexiyey wuu dul taagan yahay luquntana wuxuu kaga hayaa lug gawricii buu diyaarsan yahay sooma ninkanna mindidii buu ku kor lisan wa hiya talxadu ilayhi bibasariha ayaduna waxay ku milicsanaysaa isheeda ah, saasay kolba u jaleecaysaa waa fiirinaysa mindida lagu korlisahay nabigaa arkay sal lay aslam markaasaa wuxuu yihi afalaa qabla haada war maxaad usoo soofaysan weyday hadda ka hor intaad ku kor soofaynayso maxaad usoo afaysan weyday hadda ka hor aturiidu an tumiitahaa mawtatayn buu nabig sal lay slam waxaad rabtaa inaad laba goor disho laba dil miyaad isugu daraysaa mindida aad ku korlilaysayse waa dil tii gawracana waa u laabanya ma laba goor baad dilaysaabu nabigu ku uhi sal lay slam xadiidkan waxaa soo saaray tabaraani iyo bayhaqi xaakim iyo dahab iyo sheekh albanina way saxiixinayaan kamaa fi silsila saxiixa marka in mindida lagu korliso ayaa ka mid in lagu horliso ayaa ka mid oo lagu hor afeeyo waxyaalaha muxuu ahaa ixsaan darada ah mindidu inaysan af lahayn baa ka mid ah oo ay muddo silciso saas macana wakadalika qurat ibnu iyaas almuzani wuxuu warinaya wuxuu yidhi yani waxa weyaan eh, xayawaanaadka o dhan naxariistooda wuxuu leeyahay ninkaasi nin baa wuxu uhi ya rasuul allah inii la adbaxu shaatan fa arxamuha rasuul ya neef aryaan gowracaya markaasaan u naxaya anigii baa gowracaya haddana waan u naxariisanaya waan u naxaya markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam washaatu in raximtahaa raximaka allah ah, neefka adhigeed gowracayso haddaad u naxdood u naxariisato ilaahay waa kuu naxariisanaya saas man allah waa kuu naxariisanaya bukhaari baa fi adab mufrad ku wariyey axmed iyo keyrkoodba sheekh albaanina fi silsila saxiixa buu ku saxiixiyey kadalika dhaqankii saxaabaduna sidaasuu ahaa oo waxaa sugano bayhaqi uu soo saaray cumar ibn khataab baa wuxuu arkay nin mindi soofaynaya neef adhiyana soo qabsay oo gawrici cirada mindidiina ku agsoofaynay markaasaa fadarabahu cumaru bidira ushii uu wadan jiray ayuu cumar ku garaacay dadtuu ka saaray ninkiibuu garacay markaasaa wuxuu ku yidhi atucadibu aruuxa alaa facalta haada qabla an taakudaha ruuxdan iyo naftan maxaad u cadaabaysaa buui intaadan neefka soo qabanin mindida maxaad u afaysan wey ushiina waa kala daala aarkaasi waa suganya wakadalika maxamed ibnu siriin baa sidoo kale ka warinaya cumar ibn khataab radi allahu canhu wuxuu arkay buuhi nin neef inuu gowraca doonayo oo jiidaya neefki yajuru shaatan yadbaxha yani intuu lugta qabtay ama dhegta qabtay buu xoog ku jiidahay oo rafaadina silcinaya inuu gowracana uu rabaa fadarabahu bidira wa qaala suqha laa umma laka ila almowti sawqan jamiilan ah, intuu ushii ku garaacay buuhi hooyadaa waa e oo hooyadaa seeg eh kaxee buu ihi oo geerida u kaxee si wanaagsanna u kaxee u tartiibi saasuu ku yidhi cumar radiallahu canhu marka sidaasay ahayd aadaabtii axaadiistana ay ka dhaxleen salafkuna yaqaaneen xoolaha marka iyo xayawaanaadkao dhan ayaa la doonayaa in loo naxariisto shareecada islaamkuna way uga horreysay andimadan hadda xayawaanaadka ee ree galbeedku ku faanaan shareecada islaamkaa uga horreysay laakiin dadkeediibaa in badan dayacay saas way xayawaanaadkii waa laga hadlay iska dhaarta waxa weeye waayahan dambe waxyaalaha la yaabkan waxaa ka mid maalidhood waxaan arkay niman dhalinyaro ahoo nin bay gowracanayaan ashahaadana nin ashahaadanaya bay gowracayaan markaasaa mindi aan af lahayn bay ku gowracayaan toban daqiiqo ka badan baa ninkaa mindida lagu kirkiraya isaguna ashhaadanaya kuwa gowracayana waxay leeyihiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar baa korkiisa la leeyahy isaguna waa ashhaadanaya haddiiba la leeyahy war xoolihii sida ha loo dhaamo binaadan ashhaadanaya ka warran asaga marka waxaasoo kale aad tidhahdo waxaasi ma saxsana baa lagu leeyahay gaalaad u gashayo jihaadkiibaad ka wartay yani kharaaibta taalle ka midta ayb an abi saciidin khudri radi alahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuul lah sal lay aslam rasuulku wuxuu yihi dakaatu ljaniini ilmaha uurjiifka gowriciisu dakaatu ummihi hooyadii gowraceeda waay ilmaha uurjiifka gowriciisu waa hooyada uu uurkeeda ku jiro gowraceeda waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wasaxaxa waxaa saxiixiyey ibn xibbaana wakadalika ibnu daqiiq alciid tirmidi ayaa iyaguna sidoo kale saxiixiyey mundirina sanadkiisa wuu taxsiininaya laakiin sanadka xadiidka dacfi baa ku jira laakiin xadiidku saxiixun bishawaahidihi weeye oo uu ka mid yahay maala xadiidu jaabir cinda abi daawuud iyo daarimi oo xaakim iyo dahabi iyo albaniba ay saxiixinayaan wakadalika hazali xadiidku marka bishawaahidihi buu saxiix ku yahay macnahaas muxuu yahay macnihiisu waxa weeye neefka xoolaha ah isagoo uurkiisa ilmo ku jiro oo riman haddii la gowraco oo ama sicii la gowraco ama hashii la gowraco ama ridii ama laxdii la gowraco ayna rimantoo markaa uurkeeda ilmo ku jiro ayadii marka la gowraco wixii uurkeeda ku jirayna gowraceeduu ku gowracayn yacni markuu soo dhaco bannaanka usoo baxaba ama caloosh inta loo tago waa la cuni uma baahna gawrac kale in la gawraco yani waxa weyaan isagoo dhintay haddii loo tago waa uun la cuni leanna hooyadii buu qeyb ka yahay hooyada la gawracay gabal ka mida waayo maadaama uu gabal ka mida yahay hooyada gawraceeda gawrac u ah sidaana waxaa ku tagay alimaamu shaafici thawri abu yuusuf maxamed ibnu xasan iyo keyrkood ayb xadiikaasina wuxuu ku yimid su-aal nabiga wey la weydiiyey sal alay slam su-aal nabiga la weydiiyey waxay yidhaahdeen sa'alnaa rasuula allahi sal lay aslam can ilbaqarati aw innaaqati aw ishaati yanxaruha axaduna rasuul ilaahayow waxaan ku weydiinaynaa neef lo ah ama neef geel ah yani waxa weeye sac ama hal ama ri ama neef idaa oo midkana uu gowracayo fayajidu fii batniha janiinan markaasuu caloosheeda wuxuu ugu tegayaa ilma jiifa anakuluhu am nulqiih bay dheheen miyaanu cunaynaa miseo iska tuuraynaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam kuluuhu in shitum faina dakaatahu dakaatu ummihi haddaad rabtaan cuna maxaa yeele gowriciisu waa gowricii hooyadii waay haddii hooyadii aad gowracdeen ilmahaad uurka ugu tagteen waa gowracan yahay oo cuna sidaasuu xadiidku marka ku yimid sidaasna waxa waa sida sawaabka khilaafiye weyse masaladu qaar baa waxay leeyihiin haddaan isagana la gowracin hilibkiisu ma waa aimada qaarkood waase laga xoog badan yahayo sidan xadiidku uu kutusaya aimadaasina ay mareen baa xoog badan wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi almuslimu ruuxa muslimkaa yakfiihi waxaa ku filan ismuhu magaciisaa ku filan magaciisaa ku filan maxaa laga wadaa yacni waxa weye magaciisu maadaama uu muslim yahay inuu bismi yidhaahdo magacaaba kaga filanba fa in nasiya hadduu halmaamo an yusamiya inuu magacaabo bismi dhaho markuu neefka gowracayey in nasiya hadduu halmaamo an yusamiya inuu magacii alla sheego xiina wakhtiga yadbaxu uu gowracayo falyusami ha magacaabo uma kadibna liya'kul ha cuno hadduu halmaamay xilliguu wax gowracayey markaa dambe ha magacaabo bismi illaahidii hadho hana cuno neef yani magacii hadduu halmaamay dib ha iskala markuu cunaya ama diyaariya bismi illahi yidhaahdo hilibkiisa cuno akhrajahu waxaa soo saaray addaara quطniyu baa soo saaray wakadalika bayhatina waa soo saaray wa fiihi waxaa ku sugan raawin raawi oo fii xifdihi xifdigiisa dacfun uu ku sugan yahay intaa ma idin qoray wa fiihi raawin fii xifdihi dacfun ma idin qoray intaas Hmm. waxaa ku jira xadiidka sanadkiisa nin raawi ah oo xifdigiisa uu dacfi ku jiro xifdigiisu tabar daran yahay wa fii isnaadihi sanadkiisa waxaa ku jira muxamed ibnu yaziid ibnu sinaan baa ku jira wa huwa isaguna daciifu saduuq wooye oo daciifu lxifdi sidiisa kale waa runlow oo nin been sheega maaha laakiin xifdigiisu waa tabar daran yahay oo dadka xifdiga ku xun buu ahaa saas way marba hadduu xifdiga ku xun yahayna xadiiskiisu waa daciif xadiiskiisu waa daciif ayib meesha iyada ah xaafidku wuxuu leeyahay moxamed ibnu yaziid ibnu sinaan laysa bilqawiyi nin xoog badan ma aha macnaa waa daciif waay waa daciif cilada xadiidkuna waa isaga cilada xadiidku waa isaga isagaas sababtiisuu xadiid daciif ku yahay hadalka hore ee marka aan idin leeyahay ma idiin qoran yahay oo wa fiihi raawin fii xifdihi dacfun hadalkaas iyo hadalka dambe uu daba dhigay wuxuu ku moodsiinayaa inay laba ninoo daciifa ku jiraan wa fiihi raawin wa fiihi raawin fii xifdihi dacfun waxaad u qaadanay inuu niya wa fii isnaadii moxamed ibni yasiid ibnu sinaanna mid kale kalaad u qaadanaysa soo ma laakiin sidaas maaha sidaas waxoogaa ismoodsiidka ama fahamkaasi ama sidaasi hadda waxu yaallaani saxma ayb sanadka xadiidka nin kaloo daciifa kuma jiro nin kaloo xifdigiisa dacfi ku jiro ma uu laha allaahuma nin la yidhaahdo macqil ibnu cubaydillaahi aljazari nin la yidhaahdo kaa uun haddii laga wado ma aqaano oo kaana dee waa fiqo oo waxaa tawfiiqiyey axmed ibnu xambal iyo nasaa'i iyo ibnu maciin fii riwaaya riwaayo kalena wuu ku daciifiyey xaafidkuna wuxuu ihi saduuqun yui saduuqun fi taqriib hadduu kaa ka wado ma aqaano laakiin nin kale oo daciif ama sanadkiisa xifdigiisa dacfi ku jiro ma ku jira xadiis almuhim xadiisku waa daciif xadiisku waa daciifo ninkaa dartii buu daciif leeyahay waxaana daciifiyey cabdilxaq ilishbiili abulxasan ibnu qataan iyo sheekh albani fi lirwa ayuu ku daciifinaya isaguna waa daciif marka xadiisku ma sugin wa akhrajahu waxaa wariyey muxuu faa'iideynaya oo laga faiisanaya waxaa laga faa'iidaysanayaa muslimku hadduu gowracu gowracayo bisinkii halmaamo dabiixada iyo neefkaasi waa xalaal maxaa yeelay magiciisaaba muslimaba magiciisaa ku filan inuu bismillaahi illaahi yidhahdo laazim maaha maadaama uu muslim yahay muslimnimadaasaa kaga filan magicii hadduu halmaamona dibinbuu bismillaahi ka dhihi sidaana waxaan soo sheegnay culimo badan baa qabsoo ku tagtay isimka neefka marka la gowracayo loo qabanayo shardina ma aha waajibna ma aha ee waa un sunno sominaa soo ma qaar baa qaba qaarna waxay leeyihin may waa waajib soo ma laakiin ruuxii halmaamaayey wujuubkaasi waa ka dhacaya qolo saddexaadna waxay lihi ma ahee xataa hadduu halmaamo neefkii ma xalaaloobayo waa kan soo marnay daahiriyadii iyo qolyale baa ku tegey saas way macnaha ra'yigoodaas baana moodaa waxoogaa inuu xoog badan yahayo aahirka qur-aankana waa fasih waahraja waxaa soo saaray cabdirazaaq baa soo saaray xadiidkan biisnaadin sanad buu kusoo saaray saxiixun oo saxiixa ila bni cabaasin ilaa ibni cabaas laga gaadho mawquufan xaal uu yahay mid ku eg calayhi ibni cabaas korkiisa xaaluu ku egya saas maanaa xadiidka markaa hore ibni cabaas oo marfuuca waa daar qudni soo saaray soma isaga oo mawquufo ibni cabaas hadalkiisa ah mawquufka ila nebigu ma dhihin way markaa ibn cabaas buu ku eg yahay waay hadalkiisii ama ficilkiisu noqona markaa isagoo ibn cabaas ku eg oo hadalkiisoo nebiga aan gaadhsiisnayn ayaa waxaa soo saaray cabdirasaaq sanadkiisuna markaa waa saxiix laakiin ciladiisu waa waqfiga mar hadduu mawquufiyo saxaabiga ku eg yahay waa daciif sooma ila waa ficilkii saxaabiga ama waa qowlu saxaabi waay xadiis nebi maaha markaa soma marka ciladiisu marka waa waqfiga ee sanadka cillo kale kama qabo waxaa rajaxay inuu mawquuf yahay markan bayhaqi ibn cabdilhaadi xaafid ibn xajar sidii sidoo kaleeto kitaabka binaayada wuxuu ku leeyahay sawaba alxufaadu waqfahu xufaadda xadiisku waxay sawaab ka dhigeen o sax ka dhigeen inuu mawquuf yahay albaanina sidoo kale fi lirwaa buu leeyahay xadiisku waa mawquuf saas macnaha walahu waxaa u shaahidun xadiid kale u markhaati kacaya cinda abi daawuuda abi daawuud agtiisa fii maraasiilihi kitaabkiisa maraasiilka ayuu ku keenay abu daawuud midkan xadiis kale u markhaati kacay bilafdi lafdiganuuna ku keenay dabiixatu lmuslimi muslimka gowraciisu iyo neefka wuxuu gowracayey xalaalun xalaal waay dakara xusyaa isma allaahi ilaahay magiciisa calayhaa korkeeda ku xusiyaa am amase lam yadkur ma xusinaa ama ilaahay magaciisa ha ku xuso ama yuusan ku xusine wixii muslim gowracay waa xalaal ayb dabiixatu lmuslimi muslimku shayguu gowracayay xalaalun xalaal wey dakara ha xuso isma allaahi calayha korkeeda ha ku xuso am amase lam yadkur yuusan ku xusin wa rijaaluhu xadiidka rijaashiisuna muwasaquuna waa kuwo la kalsoonii geliya wey man muwasaquuna rag yani waxoogaa lagu yara kalsoon yahay iqaatun iyo muwasaquuna farqibaa udhaxay iqaatunta waa rag lagu kalsoon yahay muwafaquunana waxoogaa dacfi baa ku jira ah, waxoogaa tabardari baa laga dhadhaminaya ariiqa abu daawuud baa xadiiska waxaa ku wariyey bayhaqi xadiidku waa mursal ciladaas wuu qabaa shaahidkani cillo labaadna wuu qabaayo waxaa sanadkiisa ku jira in la yidhahdo asaltu asaduusi asaltu saduusi nin la yidhahdo oo uu taqriibka xaafidku ku leeyahay layin lxadiid arsala xadiidan buu waa nin horta daciif ah oo xadii xadiiskiisu jilicsan yahay oo daciif yahay waa midda labaadee xadiid buu mursal ka dhigay waa xadiidka laftiisa ibnu xasmina wuxuu leeya waa majhuul nin la yaqaano maaha ibnu khataab sidoo kale baa wuxuu odhanayaa lama yaqaano sidaas daraaddeed ama layin xadiidne ama waa majhuul dheh ninkaas way cilada xadiidka sanadkiisa ku jira waana mursal oo muxuu ahay cilat nin daciifana waa ku jira labada cilaba waa qabaa markuu shaahid yahay cinda abi daauud fii maraasiilihi saas daraaddeed ba xadiidka waxaa daciifiyey cabdulxaq alishfiili abulxasan ibnu ibnu jawzi sheekh albani fi lirwa kadalika waxaa daciifiyey ibnu mulaqin fi lbadri imaam nawowina wuxuu leeyahay mujmacun calaa dacfihi inuu daciif yahy waaba laisla ogol yahay buu leeyahy xadiiskani marka ma sugna duruqdiisa ka ugu horeeya ibnu cabaas kan mawquufka ee ku xiga shaahidkan abu daawuud agtiisa kulli waa wada daciif wax sugan maa bal waxaa la dhihi karaa axaadiista loo deliishado ama fuqahadu u deliishadaan halmaanka iyo kas markuu uga tago bisinka iyo markuu halmaan uga tago ee odhanaysa halmaanka isaga wixii lagu gowracayo bisinka looga tagaayo waa xalaal kulligeeda wada daciif wax ka sugan ma jiro ayib waxaana deliishaday axaadiistan saan horeyba usoo tilmaanay culimada qabta haddii bisinka la halmaamo inay neefkii uu shaygii la gowracayay xalaal noqonay muslimna uu yahay cidda gowracaysa culimadaasna waa soo marnay cidda ayyihiin baabladaaxi wuxuu baab u yahay udxiyooyinkii aladaaxi waa jamcu udxiya udxiyadana waxaa la yidhaahdaa waa xoolaha la gowraco carafada saasaa udxiyada la yidhahda carafada ciiddeeda saddex beri baa la gowraca afar beri baa la gowraci karaa maalinka ciidda ah oo tobnaad oo salaada ciidda la tukanayo carabo tobankeeda saddex beri oo ka dambeeyana waa la gowrici karaa oo waa maalmaha la yidhaahdo ayaamu tashriiq ayaamu mina ayaamu aklin wa shurbin wa dikrillah saas man marka maalmaha waa la gowrici karaa koiyo tobnaadka labiyo tobnaadka saddex iyo tobnaadka iyo maalinka ciida tobnaad afartaa beri baa la gowraci karaa waxay ka mid tahay marka udxiyadu cibaadaadka waaweyne ilaahay loogu dhowaado yacni gowrac cibaado ah oo ilaahay ajir lagaga doonto lagaga amar qaadan waa udxiyadaas waa hadyiga iyo xoolaha xajka la geeyo cumrada iyo xajka iyo loo kaxeeyo xagga lagu qalo waa maalan caqiiqada inoo soo socoto baabka maal ku xiga wanqalka yani waxa weye abwaab khaas iyo xoolaha gowracoodu si ahaantoodaba cibaado loola qastaayo ilaahay loogu dhawaada saas man marka ajir weyn bay markaas kala noqda can anas bni malikin radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay wasalam kaana wuxuu ahaa yudaxii mid udxiyeeya oo muxuu ahaa carafada gowraca bikabshayni laba wan aqranayni oo geesa leh yani geesihii usoo baxeeno mid walba geese leh waa markuu wanku adkaado oo muxuu ahaayey uu xoogaystaan yuu geesa la baxa ayib bikabshayni buu ku udxiyeyn jiray aqranayni oo geesa leh wa wayusamii wuuna magacaabi jiray oo bismi illaahi buu dhihi jiray markuu gawracayo wa wayukabiru wuuna takbiirsan jiray oo allahu akbar buu dhihi jiray bismi illaahi wallahu akbar buu ku gawraci jiray wayadacu wuu dhigi jiray ama wuu saari jiray rijlahu lugtiisa calaa sifaatihimaa labada wan luquntooda ballaceeda meesha luqunta babaceeda ah ayuu lugta ka saari jiray ayib macnaa waxa weye neefku marka la gowracayo marka la seexiyo waxaa loo seexiyaa muxuu ahaayey eh, waxaa loo seexiyaa eh, madaxiisa waxaa la mariyaa dhankaaga bidixda soma maankaaga bidxaaba madaxiisa la mariya markaasaa luqunta lagaga istaaga suusan kaga carcara si ay marka kuugu sorowdo inaad mindidii aad ku gowracaysa midigta ku qabsato ila haddaad dhanka kale iska mariso isuuka hagaagi mayso sooma marka luquntuu ka saari jira lugta bimacnaa waa ku celin waya intuu ka gowracayo ah, waa ku haynay wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa oo bukhaari muslim soo saara macnaa dabaxahumaa labadaa wan wuu gowracay nebigu sal alay wasalam biyadihi gacantiisuu ku gowracay cid kale uma dirine isagaa laftiisaa gowracay salawaatu rabbi waslamu caleyh wa fii lafdin lafdi kale wuxuu waxaa ku sugan samiinayni labadaa wan oo cayilan a labadii wan baa laga hadlaya lafdi kaleo xadiiska wuxuu ku daray labadaa wan oo hilib leh oo mid walba cayilan yah yuu ku daray lafdigaas samiineynka ah xaafidku wuxuu leeyahay kama fii fatxi ilbaari markuu sharxayay saxiixu lbukhaariga baabka uu imaam bukhaari u baabeeyey baabu udxiyati nabiy sal ly aslam bikabshayni aqranayni wayudkaru samiinayni ayuu yidhi yani e, bukhaari markaasuu xaafidku qabsado wuxuu yidhi abu fii saxiixii kusoo saaray samiineynkuna kuma jiraan lafdiga maxfuudkae can shucba laga xifdiyeyna ma ah buu yidhi laakiin xadiidku cayilaanta inay cayilan yihiin xadiid kaluu ku sugan yahay oo ah xadiidu abi hurayra wa caaisha oo saxiixa oo cabdirasaaq ibn maaja ay soo saareen kaasaa ku sugan yihiin inay cayilan yihiin oo cayilnaayeen oo hilib lahaayeen oo wuxuu leeyihiin caaisha iyo abu hurayraba nebigu sal ly slam kaana idaa araada an yudaxiya wuxuu ahaan jiray nebigu markuu rabo inuu udxiyeeyo ishtaraa kabshayni cadiimayni samiinayni wuxuu soo iibsan jiray laba wan oo waaweyn oo cayilan aqranayni oo muxuu ahay geesa leh amlaxayni oo aada u cad amlaxa caddaantana qaar baa ku fasira culimmada qaarna waxay yidhi amlaxaynku waxa weeye waa cadiinka madowgu ku yara jiro oo midab midabkanaata raxa ayib waa midabkooda laga hadlaya mawju-ayni oo dhufaanan qaniyaha laga saaray macnaa waxa weye xoolaha labka ah marka la doonayo inuu cayilo awrta iyo orgida iyo muxuu ahaay dibida iyo marka la doonayo inay cayilaan ama xiniyaha laga saaraa ama meehe xiniyaha la tumaa marka raganimadii baa laga dilaya hilib buu markaa yeelana mawju-aynku marka waxa xiniyahaba ka baxsanaaba ayib labadaa wan buu nabigu soo iibin jiray markaasuu gowrici jiray fadabaxa axadahuma can muxammadin wa aali muxammadin labada wan midkood wuxuu ka gowrici jiray muxamed iyo muxamed aalkiisa dadkiisa macna reerihiisa ka kalena wuxuu ka gowrici jiray waalaakhara can ummatihi man shahida lilaahi bitawxiidi walahu bilbalaaq ka kalena wuxuu ka gowrici jiray ummadiisoo dhan cid kastoo allana tawxiidka u qirtay nebigana u qirtay inuu ilaahay fariintiisii uu usoo dhiibay dadka soo gaadhsiiyey oo risaaladii alle inuu dadka soo gaadhsiiyey intaa nebiga u qirtay allana u qirtay kelinimo iyo tawxiid u qirtay ummaddiisa intaa wixii qirana midka kaluu ka gowrici jiray midna isagii reerkiisa iska gowrici jiray midna ummaddiisa muminiintabuu ka gowraci jiray nabigu sal l sl xadiidkaas caaisha iyo waxaa warinaya abu hurayra waxaana soo xusaaray cabdirazaaq ibnu maaja sheekh albanina waa saxiixinaya kamaa fi saxiixi ibni maaja irwaagana sidoo kale ku saxiixinaya ayb almuhim lafdiga samiineynka ah, oo inay xayillan yihiinna waa sugan yahay waliabi cawaanata waxaa u sugnaaday abu cawaana fii saxiixii waxaa ku sugnaaday samiinayni badala siini siinta bedelkeeda abu cawaana oo xadiiska wariyey isagu wuxuu ka dhigay samiinayni beesha siinka abuu sa ka dhigay oo markaa waxay noqonaysaa samiinayni samiinaynka waxa la yidhahdaa laba qaali ah hayga waa samiin waxa la yidhahdaa shaygan waa samiin waa qaali wey macna marka waxay noqonaysaa samiinayni laba wan oo qaali ah oo qiimo leh saasuu noqonaya lafdigaa samiinayni ah oo abu cawaana ku yimid sax ma ah sax wuxuu ku yahay lafdiga hore oo samiinayni oo siinka ah oo cayilka ah ama kan dambe oo samiinayni oo qaali oo qiimo la ah kaasi isagu ma sugna waa tasxiif ruwaadda qaarkood khalad ka dhacay saminayni weliabi cawaanata waxaa u sugnaaday fii saxiixihi saminayni laba wan oo macnaha oo qiimo leh oo qaali ah bilmusallasati la akriyo xarafka saddexda dhibcoodle la akriyo badela siini siinka bedelkiisa musallasada waxaa la yidhaahdaa xarakadaa laga hadlayaa yani waxa weeye hadduu muxuu ahaayey uu xarafku saddex dhibcood leeyahay muhallas baa la dhahaa ah, hadduu laba dhibcood leeyahayna muhanna baa la yidhaha marka muhallaska waxaa laga wadaa si uu yani ay uu kugu kala qeexo wuu xodho inuu ku idhaahdo samiinayni oo sacdii saddexda dhibcood lahayd ah badela siini siinka bedelkiisa macnaha samiinaynoo tooro ahayd ma ahee sa buu ku wariyey sadii saddexda dhibcood lahay saasuu ka wadaa bimacna wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo limuslimiin muslim u sugnaaday wayaquulu wuxuu dhihi jiray nebigu sal lay aslam bismi illaahi wallaahu akbar saasuu dhihi jiray soo xagga hore inma soo odhanne lafdigaa hore wayusamii wayukabir soo usoo dhihi wayusamii wayukabiru macnaheedu waxa weeye wuxuu dhihi jiray bismi illaahi wallaahu akbar markuu neefka gowracayo macna walahu waxaa u sugnaaday anas ibnu malik waay walahu anas waxaa u sugnaaday min xadiidi caaishata xaaluu ka ahaaday radia allahu canhu amara wuxuu amray buu nebigu sal lay aslam bikafshi wan buu amray in la gowraco in la keeno dheh aqrana wankaasoo gees leh wadan wankaasoo yada u istaagaya fii sawaadin madow dhexdii ku istaagaya wayabruku fadhiisanaya fii sawaadin madow dhexdiina ku fadhiisanaya wayanduru fiirinaya fii sawaadin madow dhexdiina ku wax ku fiirinaya kelimaadkaasi kinaayaad baa ku jira waxaa laga wadaa yata'u fii sawaadin qoobabka uu ku taagan yahay waa madow waa qoobab gargaraya yani waxa weye yata'u wuu istaagayaa markuu taagan yahay fii sawaadin qoobab madmadow buu ku taagan yaho qoobabkiisaa madmadoobaa wayabruku wuu fadhiistaa fii sawaadin ayadana waa meeshan caloosha ah ee neefka xooluhu markuu fadhiyo uu dhulka dhigo soo halkaasna wuu madoobaa saas meesha uu markuu fadhiisanayo dhulka dhigay caloosha ana halkaasna wuu ka madoobaayo madowna waa ku fadhiisanaya wayanduru fii sawaadin madowna waxbuu ku fiirinayo waa ishii ishiisana hareeraheedu way madoobeyd wan noocaasuu nabigu keenaya salaatlkeena wan qoobab madmadow oo caloosha madow oo indhahana madow indhaha madow ku wareegtay alla utiya waa lala yimid bihi isaga waa la keenay liyudaxiya si ugu udxiyaysto bihi isaga faqaala markaasaa wuxuu ihi nabigu sal lay sl laha iyada yani qaala nabigu wuxu uhi lahaa caaisha wuxuu ku yidhi yaa caaishata caaishoy halumii keen almudiyata mindidii keen xagga maxaan kusoo marnay famudda alxabasha samayna soo mar famudda alxabasha muda markii la yidhahdo waa jamac waa mindiyo markay keligeed tahayna oo mufrad tahayna mudyah baa la dhahaya saas way macana marka wuxuu yihi halumii keen almudyata mindidii keen uma qaala wuxu uhi nabigu sal ly aslam yani ishxadiiha soofee oo afee bixajarin dhagax ku soofee bu nabigu sal lay slam markay mindidii keentay buu nebigu wuxuu arkay mindidii af la-aana markaasuu wuxuu yihi mindida halkaa kusoo soofeeyo iyadoo af la-ika fafacalat way samaysay caaisha uma kadibna akhadahaa nebigu mindidii waa qaatay wa akhadahu wankiina waa qaaday fa adjacahu wuu seexiyey uma kadibna dabaxahu waa gowracay uma kadibna qaala wuxu uhi nabigu sal ly sl markuu gowracayay bismi illaah magaca allaan ku gowraci allahuma allahayo taqabal allow aqbal min muxamadin muxamed allow ka aqbal wa aali muxamadin muxamed aalkiisi iyo reerkiisana allow ka aqbal wa min ummati muxamedin muxamed ummaddiisana allow ka aqbal uma kadibna daxaa wuu ku udxiyeeyey bihi isaga nabigu waa ku udxiyey sal lay slam saasuu ku gowracay neefka xadiikaas muslim baa soo saaray wakadalika abu daawuud iyo axmed walahu min xadiii caaisha markuu leeyahay walahu limuslim waay man walahu limuslim ayb xadiikaas iyo kii ka horreeyeyba marka waxaa laga faa'iidaysanaya axkaam badan waxyaalaha laga faa'idaysana waxaa ka mid ah neefka adhiga ah sunnadu waxa way marka la gowracayo in la seexiyo iyadoo taagan ama fadhida lama gowraco bal iyadoo jiifta wa kadalika lo-da la mid ah lianna sidaasaa rifqigu ku jiraa axaadiista nebiguna saasay ku timid ummadduna saasay ku ijmacsantah inay mustaxab tahay in la seexiyo tabcan haddii isagoo taagan la gowraco ama isagoo fadhiyo la gowraco waa xalaal oo hilibkii ma noqonayo bakti ma noqonayo laakiin sida fiican ee mustaxab in la seexiyo ayb geelaa ka gedisan geelaa ka gedisano inta badan geela muxuu ahaayey udxiyada iyo geela hadyiga iyo isagoo taaganoo lugno u xidhan tahay baa yaa muxuu ahaaye dhuunta lagu dhufta ayb alimaam nawowi caleyh raxmatullahi wuxuu soo guuriyey waa masalada labaade seexinta la seexinayo inuu yahay dhanka bidixda in loo seexinayo maxaa yeele ruuxa gowracayo sidaasaa u sahlan inuu mindida midigta ku qabsado ayadiina bidixda ku qabto ayb taane waa sunna bay leeyihi waana isku waafaqsan inay fiican tahay qaabkaa loo gowraco waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka in marka la gowracayo bismi illaahi la yidhaahdo wax kastoo la gowracayana waa sidoo kale ma waajibbaa mise waa sunno waan soo marnay sooma mise haddii la halmaamo iyo haddii la xusuusan yahay baa la kala qaadaya waan soo marnay taas ayib laakiin cid leh sunno ma aha ma jiro cidda ugu hoosaysa sunnay taaganta ciddii kale waa waajib iyo farad bay taaganta kale waxaa kaloo laga qaadanayaa in markii la gowracayo bismi illaahi keliya aan lagu gaabsanina wallahu akbarna la raaciyo inay sunno tahay marka la gowracayo waxaa kaloo laga qaadan ruuxu isagu laf ahaantiisa inuu udxiyadiisa gowraco udxiyadiisa inuu isagu gacantiisa ku gowraco saasaa fiican a haddii uu cid kale u dirsadana way bannaan tahay hadduu kale cid kale la yidhahdo iisoo gowrac ama intaad tagto meesha xoolaha lagu qalo muxuu ahaay neefaf ii keen odxiyaa ii soo hal oo hilibkii ii keen oo ruux kale uu dirsado wuu heli karaa hadduu intuu colihii soo iibsado markuu keensado uu yidhahdo ii gowraca ruux kale u dirsadana wuu heli karaa way banaanta hadduu gacantiisa ku gowracana fiican waxaa ila nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu hadyiga keenay taqriiban boqol neef buu keenay xajatulwadaac boqol neef taqriiban intoodii badnaa isaga gacantiisa ku gowracay intii kalena cali bin abi aalib buu u diro o yidhi gowrac markabilitifaaq way bannaanta waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa xadiidka udxiyadu inay tahay shay cayilan cayilkeedana waan u tegi doonaayo shay uun dhuuxle markay ugu yar tahay maraq lahoo dhuux lahoo yacni wax weye wuxuun laga helay laakiin neef aan dhuuxba lahayn oo weydu meesha ugu dambaysa ay ka gaadhay kaasi udxiyaduba ku bixi mayso waa u tegi doonnaa ayb waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa nebigu sal alay wasalam ummaddiisa intii aan udxiyeynin inuu ka udxiyeeyey sooma ah, ummaddiisa intii aan keri karin udxiyada inuu nebigu ka qalay oo isagu ka udxiyeeyey taana waa laga qaadanaya ayib nebigu hadduu isagu udxiyeeyey annaga ma noo bannaan tahay ummadda inaan ka udxiyeyno maya nebigay khaas ku ah saas maana in ummadda laga udxiyeeyo nebigay khaas ku ahay laakiin adiga waxaa kuu furan gurigaaga iyo ehelkaaga iyo reerahaaga iyo qoysaskaaga inaad neef ka qasho adiguna aad qalato reerahaagana ka qasho hal neef aad ka wada dhigto waad heli kartaa neef aigaba hanoq waa u doonaa qaadi doonaa reerkaaga marka ka udxiyee laakiin ummaddii nebigaan ka udxiyeynahaya horay baa taa looga udxiyey nebigeedii baa ka udxiyey adigkuuma taala hawshaas nebigii khaas ku ah salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa daliishanaya culimmada qaarkoodoo qaba udxiyadu waajib ma ah sideedaba udxiyadu ruuxa muslimka ee kari kara ma waajib bay ku tahay mise kuma aha culimmada jumhuurtoodu waxay qabaan waajib mee waa sunno maxaa daliishateen baa la yidhi inay sunno tahay waxay yidhaahdeen nebigaa dee ummaddaba ka udxiyeeyeyba haddii nalagaba udxiyeeyo nalagaba qalayba waxa kaleed nagu waajibinaysaan maay ah. soo nabiguma dhihin sal l allahuma taqabal min wa aali muxamadi wa min ummati muxamed ummadiisiisaa ka udxiyey marka saas daraaddeed waxa ummadda saarane ninkii uu sunnanimo iyo wanaag uun udxiyaysanayo mooye waajib ma jiray dheh jumhuurtu halkaasay khilaafsan oon u tegi iyaguna xadiis daliishanayaan oo uu ka mid yahay xadiiskan inoo soo socdo wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu llahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi man kaana ruuxii uu ahaaday lahu isaga sacatun waa sacnimo ah saxatun macnaa waxaa laga wadaa risiq waasaca xoogaa tabar iyo awood heli kara waayo oo walam yudaxi aan udxiyaynin ruuxii saca iyo karaan leh oo wuxuu ku udxiyeyn lahaa heli kara walam yudaxi markaana aan udxiyaynin oo waxba qalin falaa yaqrabanna yuusan u soo dhowaanin musallaana meesha aan salaada ciidda ku tukanayno yuusan imaanin meelahaas kaleetaha laalaabka ha isaga tukado laakiin banaankaa aan ku tukanayno yuusan nooga soo dhawaanin rawaxa wariyey axmedu axmed baa wariyey wabnu maajaha baa wariyey wasaxaxu waxaa saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey wa rajaxa waxay rajaxeen oy xoojiyeen ala'immatu a'immadii xadiisku oo hayruhu aan xaakim ahayni waqfahu inuu mawquuf yahay bay rajaxeen oo uu mawquufku yahay abu hurayra inuu hadal abu hureyre yaho nabiga hadalkiisa uusan ahayn bay a'immada kale rajaxeen xaakim markii laga reebo ayib ragga rajaxayna waxaa ka mid a ah alimaamu albayhaqi ibnu cabdilhaadi tirmidi ayaa ka mid a ah. xaafidka oo meelaha qaarkood aad moodo inuu iilanayo taqriiban marka oo meeshan ayay ka mid tahay sheekh albani laakiin isagu wuu taxsiininaya xadiidka oo wuu xoojinaya kan rafciga marfuuca buu xoojinaya uu xasan ka dhigay ayib xadiidka waxaa loo daliishadaa oo loo daliishanayaa udxiyadu gowraceedu inay waajib tahay ciddii kari karto maxaa yeelay haddiiba la yidhi ruuxii kari kareen udxiyaynin yuusan nooga soo dhowaanin oo imaanin meeshii lagu tukanahay soo hawl adag maaha muslimiinta faraxoodii iyo damaashaadkoodii iyo salaadoodii iyo haddiiba lagaa reebay soo inaad khalad gashay maaha halkaasay marka waxay leeyihiin waajib buu ka tegay ruuxani waajib buu ka tegey waa ruuxii inuu dhaxeeyo aan rabin wey macana xadiidka waxaa xoojinaya oo qolada sidaa qabto xoojinaya xadiidka misnaf ibnu sulaym nin la yidhaah oo wuxuu leeyahay kunnaa wuquufan cinda nabiy sal lay slam bicarafa nebigaan carafa la taagnayn buu yiri markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam yaa ayuha annaas ibna calaa kulli ahli beytin fii kulli caamin udxiya wardadow reer kasta waxaa korkooda ah sanad kasta udxiyo reer kasta waxaa korkooda saaran sanad walbana laga rabaa inay udxiyeeyaan xadiikaasi waa xadiis saxiix w abu daawuud ibnu maaja baa soo saaray sheekh albaanina wuu taxsiininaya marka calaadu inta badan waxay faa'iideysaa shay ruuxa korka ka saaran oo laasim ku ah sooma labadaa xadiis markii laysku daray waxay u deliishanayaan culimmadu udxiyadu ciddii kari karta inay waajib ku tahay culimada sidaa qabtana waxaa ka mid a ah rabiicatu ra'yi sheekhii eh, eh, imaamunawo waxaan dhihi lahaa imaamu maalik iyo awsaaci imaamu ahli shaam leyt imaamu ahli misra iyo maalikiyada qaarkood abu xaniifana waa laga wariyaa laakiin jumhuurta iyo culimmada badankood waxay lehin waa mustaxab waa sunno sunnanimadu maxay u deliishadeen baa nidhi ya ya inuu nebigu naga udxiyey bay u daliishadeen sax bay dhaheen nebigu waa amray tanna waa sugantahay axaadiistani laakiin waajibnimada waxaa ka leexinaya dee nebigii baaba ummaddiisa ka udxiyeeyey saas man saasay saariif ka dhigeen macna ayib wacan jundab ibni sufyaani radi allahu canhu can jundub ama jundab ibnu sufyaanin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi shahidtu waxaan xaadiray alabxaa udxiyadii baan xaadiray maca rasuulilahi sal lay slam rasuulka la jirankiisa falamaa goortii qadaa uu gutay nebigu salaatahu salaadiisa binnaasi dadka uu tujinahayay markuu dhammeeyey salaaduu dadka tujinayay nadara wuxuu fiiriyey ilaa hanamin ari xaggii buu fiiriyo milicsaday arigaasoo qad dubixad la gowracay mar alla markii salaaddii laga baxayba oo uu soo gadoomay wuxuu arkay ari qalan oo mar horeba birta la mariyey ayay ishiisu ku dhacday fa qaala markaasaa wuxuu ihi man dabaxa ruuxii gowracay qabla asalaati salaada ka hor falyadbax ha gowraco shaatan neef cadhi ah makaanahaa bedelkeedii tii uu gowracay bedelkeeda mid kale ha gowraco buuri waman lam yakun ruuxii aan ahayn mid gowracayna ruuxii aan horay u gowracinna falyadbax ha gowraco cala smi illaahi ilaahay magiciisa hadda hagu gowraco waman lam yakun halkaa waxma idinkan le dabaxa soo ma waa iga go-antahay kelimadaas waman lam yakun ciddii aan ahayn dabaxa mid gowracayna falyadbax hadda ha gowraco cala smi illaahi ilahay magiciisa ha ku gowraco bismi illahi dho muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray xadiiskan wuxuu faa xilliga udxiyada la gowracaayey waa salaada ciidda marka la soo tukado kadib salaada ka hor ruuxii gowracayna udxiye ma ah nasiikadii qurbada ahayd ee ilaahay gowraceeda loogu dhowaanayo ajirka laga helaye ma aha waase hilibuu isagu iska qashay ayb sidaana wuxuu ku yaalla xadiidka anas baa kutusaya fi saxiixi albukhaari oo nabigu uri sal alay wasalam man dabaxa qabla asalaati salaada ka hor ruuxii wax gowracay fainamaa yadbaxu linafsihi isagunbaa lafihiisa qashay waman dabaxa bacda asalaati faqad tama nusukuhu ruuxii salaada kadib gowracayna cibaadadiisii gowricii cibaadadaha waa u dhammaystirmay wa asaaba sunnata almuslimiina muslimiinta dariiqadoodiina waa asiibay ayib kadalika buhaariy muslim waxay soo saaray min xadiidi bara ibni caazib inuu nabigu yuri sal lla alay wasalam man dabaxa qabla salaati salaadda ka hor ruuxii wax gowracay fainamaa huwa laxmun qadamahu liahlihi waa uun helib hilib uu reerkiisa u hormariyey laysa min annusuki fii shay gawricii cibaadada ahaydna waxba kagama sugna wuxuu ka yahay ma jiro waa nas sariixa marka adigoo maad ka qashay hilibunbuu ku yahay mooye laakiin udxiyadii kuma noqonin maxaa lagaa rabaa udxiyadii ku soo celi neef kale gawrac badalkeeda iyadiina hilib ahaan isaga cun ilmaha yareerkaaga cun xadiidku muxuu ku tusay marka xadiidka waxaa laga faa'iideysanoo xukunku faa'iideynayo uu yahay xilliga la gowracayo waa salaada kadib salaadaba haddii la soo dukado xilligii gowracu waa joogaa imaamka muslimiinta tujinayaay ama isagu ha gowraco ama yuusan gowracin yacni gowraciisa waad ka hormari kartaa laakiin salaaddiisaadan ka hormari karin salaadiisa ayaadan ka hormari karin ayib haddiiba hal yani wax weyaan eh, waxay leeyihiin hal meel iyo hal imaam dadka hadduu wada tujinayo salaadiisaasaa muctabar ah salaadiisaa dadka uu tujinayo ayaa yaa waktiga qiyaastiisa wixii ka dambeey waa la gowrida kara ayb sidaa waxaa ku tegey alimaamu axmed awsaaci isxaaq sidaasaana raajixa xadiidka daahirkiisana ka muuqato ayma kala khilaafsano shaaficiyada iyo daahiriyada ibnu mundir waxay leeyihin qoraxduba hadday soo baxdo qadar salaadana la tukan karo laba khudbana la akrin karana waktigeedu uu dhaafo ama salaadii la tukado ayaas la tukanina waa la qali karaa shaafici baa sidaa maray iyo daahiriyada iyo waana ra'yi daciifa maalig baa isagu wuxuu yidhi lama gawrici karo laa yajuusu dabxuhaa lama gawrici karo ilaa inuu imaamku dadka salaada tuji khudbadiina uu akriyo xoolihiisiina isagu gowraco markaa kadib baa la gawrici karaa isaguna waa qowl daciif qowlka xooga badan waa kan xadiisku ku tusay oo salaada imaamka wixii ka dambeeya ama isagu ha gowraco marka amaysan gowricina hadduuba salaadii dadka tujiyo bas waa gowrici waqtigiisi waa la gaari marka waa la gowracanaya inta ka horraysana maya wacan bara bni caazibin radi allahu canhu bara waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala inuu yidhi qaama waxaa istaagay fiinaa dhexdannada rasuulullahi baa istaagay sal ly wasalam faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay slam arbacun afar laa tajuusu ma bannaana ama laa tajuusu ma gudayso fi daxaayaa udxiyooyinka ma gudayaan saddex udxiyada ma guddo mana gasho udxiyo ma noqoto alcawraau way midda koobaad midda ishala albayinu ee uu cad yahay cawaruhaa ila aanteedu bil bay la inay il ladahayna dahayna waa iska cadda wax fiiro fiiro iyo baarbaaris u baahan maaha oo iska cadda inay ilaado walmariidatu way midda labaad midda jiran neefka jiran albayinu ee uu cad yahay maraduhaa jiradeediiyo xanuunkeedun iska cadya iyadana dhakhtar geeyo bal muxuu aha dhacaanka ha laga qaada iyo bal yani laboratory ha la geeyo oo shaybaad ha lagu baadhay uma baahda albayinu maraduhaa xanuunkeedu waa inuu bannaanka yaalo taasina ma guddo iyadana ma gasho waalcarjaau midda naafada ah ta saddexaad wey albayinu ee uu cad yahay dalacuhaa dhutinteedu ay caddahay dalacu waa dhutinta yaani waa naafo lugaha mid ka mida naafo ka tahay ama labo dhutinta ay dhutintas dhutinaysana way iska muuqataayo shay fiirfiiro fara badan iyo dadaal badan in lagu bixiya u baahan maha waa iska caddahay waalkasiiratu wey midda saddexaad alkasiiratu midii caatada ahayd ama weyda ahayd wa fii riwaayatin alcajfaau saan waa leedahay ayib alkabiiratu miduu qoraya alkasiiratu baa sax alkabiiru ana lafteedii qoraya laakiin yani cinda tirmidi iyo nasaa alkasiira bay warinayaan ayib lafdi kalena alcajfaau buu ku yimid alkasiira aw ilkabiira aw ilcajfaa waa midda muxuu ahaaye weydii caatada alatii midaasoo laa tunqii aan dhuuxa lahayn tunqii weydnimada iyo caatanimadii baa waxay gaadhay heer ayna dhuuxba lahayn oo haddii lafaheedii iyo la saaro muxuu ahaayey dabka la saaro wax maraqaba ma soo saaraysa waa neef dhintayoo baaba-ay wey kaas sooma kaana iyadana waa midda afraad wa raba waxaa wariyey xadiidkaasi axmedu axmed baa wariyey walarbacatu iyo afartii wasaxaxu waxaa saxiixiyey atirmidiyu wabnu xibbaana kadalika xaakim waxaa ku waafaqay dahabi imaamu nawowi ibnu mulaqin sheekh albani intuba way saxiixinayaan xadiidkaasi waa xadiis sugan alimaam nawowi caleyh raxmatullah wuxuu leeyahy waxaa la isla ogol yaho ijmaaco culimmadu ayna isla diidanayn afartaa ceebood afartaa ceebood oo mid walba saa u cad yahay xoolaha laga helo udxiyo ma galaan saas man mid ila iska cadda iyo mid jiran oo jiradu iska cad mid naafa oo isdhutinayso iska cad mid weydoo caata ah oon dhuuxba lahayn afartaasi inayna udxiyada gelin waa laisku waafaqsanya muran male ayib wuxuu leeyahay afartaa wixii ka sii daranna waaba ka sii xajiraanba oo maxaa ka sii daran waxaa la yidhi il bay ladahaye hadday labadiiba ladahay ka war soo kama sii daro waa ka sii daray waa qiyaasku ama waxaa tidhahdaaba maalan naafa weeyo way dhuftinaysaabaa la diiday haddayba lug go-an tahay gawr oo lugbo maqan tahayba soo gama siican jirto iyo wixii la mida buy haakada waa waxay culimmadu u yaqaanaan qiyaas alwlaa bay yidhahdaan ama waxay yidhahdaan alqiyaas fii macna alasli bay dhahaan shaygan shareecadu ka hadashay wax ka sii daranba weeyaba sooma adiga haddii lagu yidhi waalidkaa falaa taqul lahumaa uffin waalidka hadal xun ha ku dhihi garaacista ka wadh ee waa ka sii xad jirta biyaha fadhiyaa lagu kaajin haddii la haddii lagu xara ka wadh soo kama sii jiraan waa ka sii jiraan wahaakadaa saas macana qiyaas alawlaa la yidhaahdaayo xataa daahiriyada oo qiyaaska diidan way ogol yihiin qiyaas bimacna aslina waa la yidhahda marka wixii kuwan kasii daranna iyaguna waa la mid waxa doodu ka imaanayso waa wixii ceebla laakiin ceebtiisu ayna gaadhsiisnayn kuwan la sheegay oo maalan waxaa kaloo xadiidka ka muuqata hadday ceebtu ceeb yar tahay ayadana inaysan neefkii dhib u geysanoo lagu udxiyeyn karo lanna kulli maxaa lagu xidhay albayin albayin alibisa loo dhig ilba yaraxa waran tahay laakiin waxbay ka arkaysaa waa lagu udxiyeyn sooma waxoogaa waa yara naafo laakiin dhutinteeda lama dareemayo ma cadda sooma socodkeeda waxba ma yeelay waa lagu udxiyeyn wa kadalika waa yara weyd waa yara caaqi laakiin dhux way leedahay oo maraq way leedahay waa lagu udxiyeyn wahaakada waxaa laga hadlayo albayin albayin albayin baa lawada dabadhigay saas man an jaabirin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sal alay waslam rasuulku wuxuu yihi laa tadbaxuu ha gowricina ilaa musinnatan mid la ilka baxday mooye ilaa in tacasara inuu adkaadaba mooye calaykum korkiinna oo musinada ay idinku adkaato mooye oo fatadbaxuu marka aada gowracdaan musinadu markay idinku adkaato fatadbaxuu aada gowracdaan jadacatan mid sana jir ah oo min adani idaxa ka mid daniga waa idax maciis baa la ydhahdaa riya cadhecad ayb raa waxaa wariye muslimun muslim baa wariyey mhm. kadalika waxaa wariyey ahlu arbacada tirmidi markii laga reebo axmedna wuu soo saaray alxaafid ibn xajar xadiidka wuxuu ku saxiixiyey fi lfatxi laakiin waxaa daciifiyey sheekh albani fi silsila daciifa ayuu ku daciifinayaa xadiidkan wuxuuna ku daciifinayaa nin la yidhaahda abu zubayr almaki oo jaabir wax ka wariya oo mudallis ah ayaa jaabir ka warinaya uri xadiidka wuuna cancaneeyey tadliiska abu zubayr makina lama qaato marba hadduu xadiidka cancaneeyo waa daciif sheekh albaani wuxuu leey marka xadiidku saxiixi muslim baa haku jiree laakiin sanadkiisu waa daciif halkaasuu maraya ayib xadiiska axaadiis kalaad ka hor imaanayso muxuu ku tusaya horta wuxuu ku tusayaa waxaa lagu udxiyeysan kara neefka udxiyada keli kara da-diisu waa inuu musinno yahay musinada maxaa la yidhahda musinada waa neefka la yidhahda athaniyu haniyida iyo musinadu waa isku mid wayna kala yihiin geela musinno waxaa la yidhaahdaa neefka shanjirka ah oo sanadka shanaad u dhammaaday afar jirkaana waxaa la yidhaahdaa geela jadaca la yidhahda jadaca la yidhahda wixii geela ka soo hadhay laba jirka ayaa musinno ah idaha riyaha iyo lo-da wixii laba sano u dhammaadaa waxaa la yidhaahdaa saniyina waa la dhahaa musinnana waa la yidhahda sanad jir hadduu yahayna waxaa la yidhaahdaa jadaca la yidhahdaa jadacadu marka waa sanad ku jira hadduu riye yahay hadduu ido yahay iyo hadduu lo yahayba sanad jirka waxaa la yidhahdaa jadaca la yidhahda saas jadaca baa la yidhahda xadiiskan muxuu faa marka xadiisku wuxuu faa neefka aad gowrici kartaan waa laba jir hadduu ari yahay hadduu lo yahay sooma hadduu geel yahayna waa shan jir haddayse idinku adkaato oo aad weydaan da'daa laba jirka aada weydaan ariga ah waxaad markaa gowrici kartaan jadaco ida ah oo maxay noqonaysaa marka sana jir ida ah sooma waa goorma waa markii ay idinku adkaato laba jirkii aada weydaan oo idinku adkaado saasuu xadiidku marka gujirka ama sana jirka idaha ah xadiisku wuxuu tilmaamayaa waxa uu la gowrici karaa markii la waayo laba jirkii la waayo soma saasuu faaideynaya xadiidka marka culimmadu waxay leeyiin laba ra'yi bay marayaan horta axaadiis badan oo kalaa khilaafsan oo ka hor imaanaysa axaadiista kale ka hor imaanaysa waxay tilmaamaysaa hal jirka ama sana jirka idihii eh inuu mar walba geli karo udxiyada jadacada idaha ah inuu mar walba geli karo ama kii kale ha adkaado ama yuusan adkaanin ama ha la raadiye ama yaa la raadin ama ha joogo ama ha maqnaado sana jirka idaha ah laba gooraba inuu udxiyada geli karay axaadiista kale tilmaamaysa meesha xadiidkani uu ku xidhay ilaa in tacasara calaykum uu ku xidhay axaadiista kale waxay leedahay may uu gudi karaa oo waxaa ka mid a ah maala axaadiistaasi xadiidu mujaashic ibnu sulaym oo marfuucoo nabigu uri sal lay waslam ina aljadaca yuufii mima yuufii minhu saniya sana jirka idaha ah wuxuu gudi karaa laba jirka riyaha ah ama laba jirka lo-da ah ama laba jirka idaha laftiisa ah wixii uu gudi lahaa sana jirkuna waa gudaya waa markuu idaya sidaasuu nabigu yiri sal ly slam xadiidka abu daawuud ibnu aja waa soo saar waana xadiis saxiix waxaa ka mid a ah masalan xadiidka abu hurayra oo nabigu yuri sal lay waslam nicma aw nicmat udxiyatu aljadacu min ada'ni ah, waxaa nicmo lahaaday udxiyo oo wanaagsanaatay midda aan si khaasa ah ula jeedana waxa weeye uu yidhi waa sana jirka idaha ah taasaa nicmo lahaatay buu nabig sal lay slam sana jir ida ah in lagu udxiyeeyo baa nicmo lahaatay oo wanaagsanaatay xadiikan axmed iyo tirmidi baa soo saaray waana xasan liayrihi wa waxaa ka mid a ah xadiidka cuqbat bni caamir wuxuu leeyahay daxaynaa maca rasuuli lah sal lay slam biljadaci min adani waktigii nebiga waxaan ku udxiyeennay sana jir ida ah. ah neef ida oo sanad jira baan waktigii nebiga ku udxiyeyn jirnay nasaa baa soo saaray waana xadiis saxiixa wa xoogaa marka waxaa ka muuqata iska horimaad see laysu waafajinayna qar culimmada ka mida ah waxay yidhaahdeen xadiidkan inoo yaalla baa daciif ah dacfigiisuna wuxuu ka yimid ninka la yidhaahdo abu zubayr oo mudallisa sanadkiisa dacfi baa ku jira axaadiistaa kale badanna wuu khilaafay soo ma sidaas daraaddeed waaba daciifa warkiisa ka baxe waxay yidhaahdeen neefka idahee sanad jirka waa lagu udxiyeyn karaa qowlan waaxidan hadal male qolana waxay yidhaahdeen maaha e xadiisku daciif mee waa sugan yahay laakiin axaadiistan iyo isaga waxaan isku waafajinaynaa axaadiistan waa gudi karaa odhanayso oo wuu geli karaa udxiyada iyadaa asal ah oo jumhuurtu saasay qabaan laakiin waxaa sunno ah haddaad laba jir heli karto hal jirka iyo sana jirka idaha ah waxaad ku bedelataa laba jir ku bedelo isagaa ka fiican laakiin haddaad isaga gowracdana okay waay waa waa gudayaa oo maxay ku xambaareen marka ilaa in tacasara calaykum fatadbaxuu jadacatan min adani waxay ku xambaareen istixbaab xadiidkan inoo yaalla sunanimaduu tilmaamaya inay fiican tahay in laba jir iyo wixii ka weyn la gowraco axaadiistaa kalena waxay tilmaamaysaa sana jirka idahii sidoo kale inuu gudi karo laakiin waa laga fiican yahay soma waxaa ka fiican laba jir laakiin isaguna waa gudi karaa sidaasay isu waafajiyeen culimada qaarna waa qolada odhanaysa xadiidku waa sugeen ninkii xadiidkan daciifiyeyna waaba ka nastayba warka murtidiisu wuxuu isugu imaanayaa culimada jamaahiirtoodu waxay qabaan salafan wa khalafan hal sana jirka idihii ih waa lagu udxiyaysan karaa adoo heli kara laba jir iyo ka weynba isaga intaad soo qabataad ku udxiyaysan karta bal xadiidka nebiga waxaa ka muuqday hadalkiisada inuu yahay nicmat ludxiyatu aljadacu min adda'ni soma si gooniyibu nebigu u ammaanay sal lla alay wasalam saasuu macana marka waa lagu wadciyeysan karaa shaki male ama muxuu ahaay sana jirka riyaha ah? sana jirka riyaha ah oo sanad labaad u dhammaanin sanadunbuu qaatay kaa isaga laguma odxiyeysan karo cala araajix maxaa yeele idaha iyo riyuhu way kala duwanye yani cadka iyo riyuhu iyo waxlila iduhu waa kala duwanye laakiin axaadiis baa sugan in lagu udxiyeysta kutusaya sana jir riyaa laftiisa in lagu udxiyeysta baa sugan oo wuxuu ku sugan yahay maalan xadiiu abi burdat bni nayaar oo nabigu wuxuu ku yidhi sal lay aslam gowrac buu ku yidhi laakiin cidaan adiga ahayn uma banaana cuqbat bni caamir fi saxiixayn kadalika ayadana way ku sugan tahay inuu nebigu gowrac ku yidhi laakiin labadaba waxaa ku cad inuu nebigu yidhi sal lay wasalam idinkay khaas idinku tahay marka sana jirka riyaha ah saxaabada qaarkood oo nebigu ku khasisay baa jiro ayaga lagu gooniya oo ummadda intooda kale looma ogolaanin wixii riyaah iyo wixii lo ah waa inay laba sano iyo wixii ka weyn noqdaan geel hadduu noqdona waa inuu shan jir iyo wixii ka weyn noqdo laakiin idaha sana jir baa lagu udxiyeysan karaa warka murtiisu intaas ma ayb an caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi amaranaa wuxuuna amray rasuulu lahi sal ly wasalam an nastashrifa inaan u fiirsanno alcayna isha waaluduna iyo dhegta neefka lagu dixiysanayo inaan isha si fiican uga fiirinno oon u fiirsanno ishu inay dhib qabto dhegtana aan ka fiirinno inay dhib qabto walaa nudaxiya inaanan ku udxiyaysanin buu nebigu sal lay slamna amray bicawraa'a neef ila walaa muqaabalatin mid dhegdhegta xaggeeda hore go-an muqaabalada waxaa la yidhaahdaa allatii quticat udunuha min qudaam dhegteeda xagga hore laga jaray oo dhegtii qeyb baa maqan muqaabalaa la yidhahda taana inaan ku udxiyinaana ku udxiyayni buu nabiguna amray walaa mudaabaratin mid dhegta xagga dambe laga jaray mudaabaradu waxa weeye xagga dambe oo weliba dhinac ah baa dhegta laga gooyey ti hore waxay dhegta xaggii horaa laga jaray tanna xagga dambe weliba dhinacoo fiid ah baa dhegtii laga jaray mudaabada la yidhahda walaa kharqaa-a ah inaanaa ku udxiyen inaanaa ku udxiyeynin buu nabiguna amray sal alay wasalam mid dheg jeexan ah, kharqaada waxaa la yidhahdaa fii udunihaa kharqun mustadiir dhegtay jeexan tahay laakiin waxay u jeexan tahay si wareeg ah yani dhegta inta hilibkii waxaan ujeeda qayb ka mida ah la saaray bay dhegtu dhexda ka duleeshaa ama waxay ka duleeshaa xagga hore baa waxaa kaga yaalla duleel dhegtii qaar ka mida ah ay maqanta wareegsan ama dhegta salkeeda waxaa kaga yaalla duleel noocaasoo kala ariga kaasaa marka waa duleel wareegsan oo iyadana dhegtii qaar maqan yahay waa qaybtaa duleelka duleelkeedna meeshuu bannaaya meesha bannaanay soo hilib kaba bix taas maana arqaada taasa le walaa tarmaa miyuu idiin qoraya mise shiin shiin buu idin qoraya sharmaa soo ma sharaa buu idin qoraya armaa cid uu qoraya ma jira oo mm. laba kelimay kala tahay muxuu ahaaye haddii la yidhaahdo sharqaa'a oo shiin la akriyo waxay noqonaysaa mashquuqat luduni tuulan dhegta in dherer loo jeexo dhegta markii dherer loo jeexo ayaa la yidhaahdaa sharqaa'a hadduu idiin qoranta amaa sarmaa'a oo sa la akriyo waxay noqonaysaa hadday saa idiin qoran tahay saaqitatu sinni midda iligka dhacsan laba macnay kala yeelanaysa marka marka riwaayadu ma sharqaa'ada mise waa sarmaa'a oo sa ah in la hubiya ubaahanta kutubta hadday labadaba qorayaan allahu aclam in la hubiya ubaahanta marka laakiin sharqaaduna dhegtay dher u jeexan sarmaaa oon sa'ana iligkaa dhacsan ayb ahraja waxaa soo saaray xadiidkaa uu wariyey axmedu axmed walarbacatu iyo afartii wasaxaxa waxaa saxiixiyey atirmidiyu baa saxiixiyey wabnu xibbaana iyo ibn xibbaan walxaakimu iyo xaakim baa saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanida sidoo kaleeto bituruqihi kama fi lirwa isagoon kala qaadin laakiin wuxuu ku daciifiyey fii saxiixi sunan abi daawuud allahuma jimlada ugu horeysa mooye yani amaranaa rasuulu llahi sal lay slam an nastashrifa alcayna waaluduna intaas yaa saxiixa buuy nabigu wuxuuna amray inaan isha iyo dhegta u fiirsanno amaa intan dambe oo dhan wuxuu leeyahy waa daciif siyaadadan dambe intaa ka dambaysa o dhan ma sugna buu leya waa daciif alxaafid ibn xajar wuxuu soo guurinaya oo uu ku soo guurinaya kitaabkiisa tahdiibu tahdiibka imaam albukhaari buu ka soo guurinayaa inuu yidhi xadiidkani ma sugna rafcigiisu waxaa kaloo rajaxay inuu mawquuf yahay daara qutni ayb kadalika sanadkiisu wuxuu ku wareegayaa xadiidka nin la yidhahdo abu isxaaqin asabiici oo mudallis ah mukhtalitna oo ikhtilaaf ku dhacay marka sanadkana inuu xidhiidhsan yahay khilaaf baa ku jira xadiidka cillo waqfina waa ku cilaysan yahay sidaas daraaddeed xadiidku ma nabadgelaya ee waa daciif saas man shureyx ibnu nucmaan nin la yidhahdo asaa'ibi oo isagana shibhu majhuul uu ku tilmaamayo ninka la yidhaahdo abu xaatim inkastoo xaafidku taqriibka uu saduuq ku yidhi kaana waa ku jira adiyeed xadiiska waa daciif xadiidkani waa daciif allahuma yani shaahid waxaa lahoo loo helayaa wax xoojiya inta hore amaranaa rasul lah sl lay slam an nastashrifa alcayna wludun intaasaa loo helaya wax xoojiya laakiin waxaan dhamboo dhan dacfi baa ku jira waana xadiidka ay cuskadaan iyo kuwa la midoo kasii daran oo daciif xadiidka ay cuskadaan culimmada ka hadla inta badan dhegta isha iyadu naskeedu waa cadiyo dee xadiidkii baraabaaban ku soo marnay sooma neefka ishana isagoo soo marnay laakiin dhegta wixii ku saabsan haddayna dhegta wax maqnaya oy dhegtii wada joogto jeexidda ay jeexan tahay laakiin ayna waxba ka maqnayn in aan muxuu ahaaye neefkii loogu udxiyeynaynin daliil bay u baahan tahay saas macanaa sax hadday dhegta wax maqan tahay waxbaa maqan lakiin dhegta haddii joogto lakiin dilaac kaliya ku yaal taa iyada ah xadiidkani hadduu asixi lahaa iyo kuwa la midka waxbay ahaan lahay laakiin ma saxiix maaha macanaa ayib waa daciif hada billahi tawfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala alihi w saxbi